kusuo xanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha kooiyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka falaqaynta wararka ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciyaaryahanada da ay ka yartahay sideed iyo toban sano ayaa shalay guul weyn waxa ay ka gaareen dhigooda dalka suudaan kuwaasi oo ciyaar ku dhex martay garoon ku yaala ee dalka kenya ciyaaryahanada soomaalida ee daadooda siddeed iyo toban sano ay ka yar tahay ayaa shalay soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan islamarkaana guul weyn ka gaaray ee dhigooda dalka suudaan arrintaasi ayaan falaqayn ku samayn doonaa inta uu barnaamijka ku guda jiro iyo guulaha laga sugayo ama laga filin karo soomaal ciyaaryahanada soomaalida ee markaasi ee tartanka sakaafa ka qayb galaya xubintii kalmaan ayaa sidoo kale barnaamijka qaybka ah waa mar kaliyo falaqaynta wararka dhammaante haleysdilhalkaatu dhiiguye hala dagaalo hala diriiro hala dagaalo hala diriiro له ازدفعوا ازدفعوا ضريره وطوبتوا طوبتوا دداله دبكا شيدا صومروا ودويه إن دنتي مدايعه دبكا شيدا صومروا ودويه إن دنتي مدايعه هذا تريد على دلاله على دريله heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subax walbaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cayaartooyda soomaaliya ee daadoodu ka yartahay tahay siddeed iyo toban sano ayaa guul muhiima ah ka gaaray dhigooda dalka suudaan kadib cayaar ka tirsaneed sakafa oo markaasi loo qabanayay wadamada bariga iyo bartamaha soomaaliya cayaartan oo ka dhacday garoon ku yaala ee dalka kenya ayaa soomaaliya waxa ay kaga adkaatay saddex iyo eber dalka suudaan kooxdii ka socotay arrintaani ayaa si weyn loo hadalhayay waxayna markaasi ciyaaryahanada soomaalida ay soo bandhigeen ciyaar aada u wanaagsan oo u horseeday in ay guul weyn gaaraan oo dhigooda dalka suudaan kaga badiyaan saddex iyo eber xulka soo socda haddii ay soomaaliya ciyaar ciyaaryahanadooda ay badiyaan waxay u gudbi doonaan wareega xiga ee koobka sakaafa ciyaaryahaanadan ayaa sidoo kale hore ugu guuleystay koobka loo qabtay ciyaaryahanada dadu ay ka yartay toban iyo toddoba sano waxaana markaasi ay guul weyn ka gaareen koobkaasi oo ay qabanaysay sakafa ha yeeshee kan hadda oo da siddeed iyo toban sano oo waddamada bariga bartamaha loo qabanayona waxay muujiyeen guulo waaweyn oo markaasi u horseedi kara in ay koobka soo qaadaan maxamed nuur suuriye barakaat oo markaasi si weyn ula socday ciyaarta shalay ka dhacday garoonka ku yaala dalka kenya ciyaartaasina ay u dhexaysay soomaaliya iyo suudaan oo tartanka da-dooda ay ka yartahay siddeed iyo toban sano ee loo qabanayay kooxaha ee wadamada ka socda bariga iyo bartamaha afrika ha yeeshee arrintaasi markay ciyaarta soomaaliya guulo waaweyn ay ka gaareen shalay ka dhacday garoonka kenya ku yaala waxaa sidoo kale baraha bulshada qabsatay ama qabsaday hadal kasoo yeeray mid ka mid ah daawadayaasha garoonka ku sugneyd ee soomaalida ah kadib markii kabtanka kooxda ee soomaalida uu markaasi si qaldan u raacday mid ka mid ah kooxihii ka socday dalka suudaan ha yeeshee hadal uu markaasi ka sheegay goobtaasi ayaa qabsaday baraha bulshada maxamed nuur shuuriin sidoo kale rajada wanaagsan oo ay muujiyeen ama laga sugayo kooxaha eh, cayaartooyda soomaaliya ee da-doo sideed iyo toban sano ka yartahayna tahayna eh, waxa uu sheegay in ay markaasi qabaan rajo weyn oo ay koobka ku qaadi doonaan arrimahaasi ayaan wax ka weydiiyey mahadsantahay faxan adiga iyo dhegeystayaasha keenan intaa kadib soomaaliya maalin weyn ayay u ahayd shalay tababare jabsha iyo kaariyhiisa mustafransa wacdra ayay muujiyeen marka loo fiiriyo saddex gool waxba ay ku muquniyeen dhigooda eh, sudan taariikhda intana ogyahay waa markii ugu horeysay oo soomaaliya saddex iyo waxba ay ku muquuniso burburkii kadib eh, xul ay ka horjeegto oo sida sudan ah eh, sidaad la socotidba tartanka bariga iyo bartamaha afrika xidigaha daadooda ay ka yartaa toddobiyi tobanka sano ayay horey ugu guulaysteen kama dambaysta ayay saddex gool iyo gool ku garaaceen sudaanta koonfureed sudaantii weyneedna shalay ayagoo dadtaa lamida marsiiyeen runtii ififaalo fiican ayay u tahay maxaa yeelay ruwanda ayaa kulankii hore gool kaga adkaatay ruwanda iyana shalay kenya ayaa gool kaga badisay farqiga gulasha laba gool oo nadiif ayay haysataa soomaaliya waxay u baahan tahay inay guulaysato kulanka ay la ciyaarayso kenya si markaa farqiga golasha ay ugu soo gudubto maalinta jimcaha ayay ciyaartaasi qorshaysan tahay ruwandana waxay la ciyaari doontaa xulka kubadda cagta sudan ee isagu markaasi guuldarada kala kulmay shalay ciyaartooyda qaranka soomaaliyeed marka farxaan dhow meel fiican ayay hadda u taallaa soomaaliya oo ciyaarta jimcaha ayay ku xiran tahay inay u gudbaan wareega fardhamaadka tartanka bariga iyo bartamaha afrika xidigaha dacdooda ay ka yartahay sideed iyo tobanka sano marka haddii aan u galno farsamo ahaan qaabka ciyaarta ay u dhacday runtii isku xir fiican ayay sameeyeen maxaa yeelay hanaankooda difaacashada abuuristooda qadka dhexe iyo doorka weerarka waxay ahayd kuwa isla dhaqaaqayay way jirtay tiro badan oo fursado ay golol kale ku fuli kareen oo ay iska lumiyeen hase ahaatee waxaa aad loo boogaadiyey oo runtii kulankii horena kursiga keedka kusoo bilowday macalimiintana lugtiisa isku baray maxamed cumar gaabow lambarka sideedaad oo goolka saddexaad sale soomaaliya u dhaliyay waxaa caqiibo lahayd qaabka looga shaqeeya goolka hore paaxoor ayaa ku xiray kubadda xidiga cabdixafiid cabdixafiid ayaa koos aan caadi ahaan u qaaday saaxiibkii idris bilaal ayaa madaxa la helay kubadduna sidaas ayay gol wax ku noqotay goolka labaadna runtii waxaa aad uga shaqeeya isla ciyaartooyga idris maxamed bilaal marka la fiiriya hanaanka uu kubadda dadabka kaga soo jiitay sida uu kusoo dhaafay daafaca suudaan afka hore goolka qaabka kubadda u keenay shiina ayaa lugta la helay birta ayay ku dhacday way soo laabatay golhayaha dushiisa ayuu mar kale lugta kaga dhuftay ciyaartuna sidaas ayay laba gool ku noqotay goolka saddex saddexaadna gool si weyn looga soo shaqeeya ashraf oo kubadda kusoo xoray saaxiibkii runtii waxa kaloo xusid mudan eh, in baraha bulshada hadalhayn weyn ay ka dhalatay markii uu yidhi halkaaga galgalo eh, tababara jabshe dadku seebo kala duwan ayay u fasirnayen hadalkaasi laakiin macalinku waxay ka ahayd waqtiga in la lumiyo oo ciyaartooydu aan laga daba imanin golasha ay lahayn waqtigaasna ciyaartu laba goli waxbay ahayd waxaana usii suura gashay inay gol marka ciyaartoyda markii dhaawac ama eh, jug ay gaarto inuu dhulka cabaar joogo garsoorku u yimaado fiiriyo inuu u baahan yahay kooxda caafimaadka in loo yareeyo in kale kooxda caafimaadka soo gasho kooxda caafimaadka ay dibadda u saarto eh, lasoo eego waxay disaa eh, darkada ka mida ah darkadaha ciyaarta ah marka tababare jabshe runtii hadalkaas sidaasuu kala jeeday waana hadal si weyn u qabsaday baraha bulshada farxaano shuriya ciyaaryahaanadan oo sideed toban jirada ah horey sidaan oo kale xilli ay toban iyo jiro ahaayeen oo tartan ay galayeen eh, wadamada eh, bariga afrika iyo bartamaha guul ayay keeneen haddana saadaasha sida muuqata weligood guul halkaasi la eg inay saddex gool ay wadan kaga badiyaan ma aysan dhicin marka soo rajo weyn lama qabo ciyaaryahanadan oo daadoo aad u yartahay in ay mareen tababarkii loo baahnaa sidii ay wadan kale ay ugu hortagi lahaayeen hadlayo eh, ciyaartooyda soomaaliyeed ee eh, da-da sideed tobanka sana ka yar oo kuwa aad isku yaqaana marka laga reebo xidigo kale oo lagu kakabay oo dalka dibadiisa iyo gudaha laga keenay laakiin eh, mostale ciyaartoy istaqaano oo kubad fiican ciyaarta oo waxawaaye marka laga hadlayo xaqiiqada ee aad iskula jaan marka waxay ku tusinaysaan isla qaabsigooda tartan inay kusoo wada gureysteen inay tababar isla sii wadeen Eh, waxaasoo dhan waxay ka turjumaysaa in marka eh, ciyaartooydu ay si wanaagsan oo hagaagsan marka ay ciyaareen runtii waa ciyaartooy in laisku sii hayo u baahan da'da hadda sideed iyo tobanka sano tartanka ah markay ka gudbaan waxay u gudbi doonaan da'da sagaal iyo tobanka sano tartamada inay qaranka ku matalaan labaatanka sano kob iyo labaatanka sano eh, laba iyo labaatanka sano saddex iyo labaatanka sano wixii ka dambeeyana qaranka waaweyn ayay matali karaan marka waa ciyaartooy u baahan in laysla sii hayo tartamada laysla geeyo sababtoo ah haddii toddobiyo toban jirada aysan dadku iyagu isbari lahayn fursaddan siddobiyo toban jirada ma aysan heli lahayn marka la fiiriyana runtii eh, ciyaartooy dhammaantooda ammaan mudan waaye marka goolka kasoo bilowda cabduqaadir cali marshaale oo isagu markaasi eh, kaalin shariifa ka qaateen soomaaliya shabaqeeda ilaashata kulankii shalay marka la eego lambarka shanaad waa nin mucjiso ah dadalka bidix ka ciyaaraya maxamed cabdi runtii waa ciyaartooy fahamsan haneenkiisa difaacashada weerarka crosska laga rabo boosqaashadiisa intaba sidoo kale waxaa ammaan mudan daafacyada dhexe ee afraad iyo shanaad ciyaarayay bilic cilmi wehliye iyo sidoo kale cabdulla cabdulaahi hogaamiyaha qaranka ninkan waa nin aada cajiib u ah akhlaaqdiisa sida uu hogaaminayo doorkiisa kabtanimo sida u gudanayo waxaa kaloo aan la dafiri karin dadabka midig cabdulqaadir cusmaan juma runtii isaguna dhiigga ayuu shubay qarankiisa way adkeed in laga gudba ciyaartooygaasi khadka dhexe lambarka sideedaad maxamed cumar oo lagu daray lambarka tobnaad ninka ciyaaraya cabdixafiid maxamed oo la raaciya cabdifatax maxamed iyaguna kaalin muuqatay lahaayeen doorka weerarka marka loo eega idriis maxamed inuu goolna eh, dhaliyo midna caawiyo waxnana uu dhigay runtii ciyaartooyda lugta bidix ku ciyaara wax kale oo fanaan lagu tilmaami kara ayay ahayd mahadshil inkastoo fursado goola loo filin karo uu lumiye haddana wuxuu ku shaafiyey qulubta dadka soomaaliyeed goolkii uu dhimiyey cabdicasiis baaxoor waa nin kanada ka yimid markii labaad qaranka u ciyaaraya goyntiisa dhaqaaqiisa ay adag tahay xitaa shan ciyaartooy inay raacdo marka mid mid ka liita ma jirin kuwa keedka ka yimidna sidaasoo kale soomaaliya qurux badan ayay dibada tuseen sudan marka loo firiyo xulalka ugu adag barigii bartamaha afrika ayay ka mid ahayd runtii in xul ceenkaasoo kale ah oo ciyaarihiisa aan goobjoog u soo aha waaweynkooda markay ciyaareen sida soomaaliya ay golol ugu yeelan jireen in shaloo kaleeta dhabaxa ceenkaas ay ku dhacday cid kasta ayaa u riyaaqday marka waxay u tahay ididiilo fiican waxay u tahay bilow fiican waxay u tahay eh, in hankoodii uusan weli lumin oo halkiisa ay kasii wadaan marka heerarkaas kala duwan iyo tartamada kalena inay waxwada dhigaan ayaanu rajaynaynaa ilaa ay ka noqdaan xidigaha waaweyn ee matala qaranka soomaaliya hadda waxaa socdaa koobka istarreebka adduunka oo hadda ay ka qaybgalayaan soomaaliya ciyaaryahana ayaa soomaaliya ku matalaya oo kuwa xululka qaranka laga soo xulay kuwaasi ciyaartii u horeysay iyaga laftooda inkastoo ciyaaro wanaagsan ay muujiyeen haddana waa uun laga badiyey marka markaa isbarbardhigtid ciyaaryahanada daado ay ka hirtay sideed toban jir iyo kuwa xulka qaranka ee hadda israreebka adduunka oo koobkaasi ka qaybgalaya maxaa farqiga udhexeeya runtii ciyaartadaas waa kabiriinta qaranka waa ciyaartooy intooda badan daad saddex sano ka weyn waa ciyaartooyda loogu yeero xidigaha waaweyn ee qaranka Eh, marka la fiiriyo dadku waxaad moodaa eh, cidda u barisa inay jecel yihiin tartamadoo inay ku matasho laakiin eh, awoodda jireed maskaxeed ayaa sabab u ah iyo da'da yar marka ciyaartooydan weli tartamadoodii ayay ku jiraan way ku tegayaan hadda waad ogeed toddobiy toban sana ciyaareen sideed iyo toban sana hadda ciyaarayaan bili waxaad arkaysaa sagaal iyo toban sana iyagoo ciyaaraya labaatan koo iyo labaatan laba iyo labaatan xitaa qaranka waaweyn way ku geli karaan dada ugu dambayso qaranka waaweyn ama ciyaartoydu ay kaadiriin ku noqdeen waa dada saddex iyo labaatan sana wixii ka weyn oo ay qaranka waaweyn ku matali karaan marka qola fursadeeda ayay haysatay sidaad la socotid shan iyo toban jiro ayaa ciyaaray laba kulana laga badiyey hal kulan ayay rwanda gool waxa kaga badiyeen waa bilow fiican in xidigaha da-da shan iyo tobanka sano weliba soomaaliya waxaa lagu ammaanay da-dii saxda ee shan iyo tobanka sano waa shuuriyo kuusoo gabagabeynaya su-aasha ugu dambaysa maalmihii u dambeeyey waxaa taagnaa hadalhayn ka dhalatay isbedelka lagu sameeyey macalinkii tababaraha u ahaa ciyaaryahanada shalay guusha ka keenay ee dalka suudaan marka arintaasi iyadoo macalinkii tababaraha ahaa inta laga qaaday isaga kooxdiisii nairobi la geeyey xilli ciyaartii loo diyaargaroobay isbedel lagu sameeyey arrintaasi soomaalida si weyn ayay uga hadashay maxaa keenay farxano marka laga hadlaya isticmaalka tiknolojiyada iyo baraha bulshada fadhi kudirarkii la sameeyey siad la socotid dadka soomaaliyeed maqaaxyaha iyo goobahaas ayaa mawduucyo kala duwan ay ka abuuri jireen hadda waxaad moodaa in bahasha casri ay noqotay oo xaggan loo soo raray eh, in macalin la bedelo soomaaliya ma aysan samaynin dalalka caalamka ay ka dhacdaa waana sidaad la socotidba mas-uuliyadaha dhan ayaa isbedel ku dhaca macalin keliya maaha ciyaartooyda la bedeli karaa eh, hogaanadaa la bedeli karaa xiriirka mas-uuliyiintiisa isbedelaysa Eh, macalimiinta ayaa la bedeli karaa sababtoa soomaaliya tababarayaal tiro badan ay leedahay mararka qaarkood kuwa soomaalina kuwan ahayn ayaa la magacaabi karaa hadda qaranka waaweyn eh, rashiid ayaa hogaaminaya oo morocco u dhashay marka eh, horey macalimiin kaloo ajaaniba ayaa soomaaliya qarankooda u qabtay heerarka da'da kala gedisan marka in maxallin la bedelo runtii macno gaara ma samaynayso maxallin kasta waxaa laga yaabaa inuu leeyahay waayo aragnimo waxaa laga yaabaa in hadda dadku ay weli maanka ku hayaan macalin eh, nur amin oo kamid ah mida qaranka soomaaliyeed kuwada ugu fiican eh, bandhiga uu sameeyey koobkii uu soomaaliya keenay laakiin macalinka waa la bedeli karaa nuur marka laga yimaado macalimiin kala soo bixi karta soomaaliya koob adduuna soo saara kaasini waxa uu ahaa weriye maxamed nuur shuuriye oo markaasi si weyn ula socday ciyaartii shalay ka dhacday garoonka ku yaala dalka kenya ciyaartaasina ay u dhexeysay xululka soomaaliya iyo suudaan iyadoona ugu dambeyntii soomaaliya ay guul weyn ka gaartay ciyaartii shalay ka dhacday garoonka ku yaala dalka kenya ee gaar ahaan magaalada nairobi ciyaaryahanada soomaaliya ayaa rajo weyn leh markaasi waxaana la filayaa in ay markaasi ku guuleystaan koobka sakaafa oo u dhexeeya wadamada bariga iyo bartamaha afrika iyadoo sidaan oo kale sanadkii lasoo dhaafay ay ku guuleysteen koobkaasi weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay webidaad fatahay iyo cirkoo hogol fatahay iyo shabaab dhiig fatahay iyo facebook muran fatahay iyo fatahaad un weeye maxaa laga filaaya wargeedka kalemaano war fatahayaad ka tagtay warnamiya umayleeray faayta mafaayta falajuusu faniiniowna faltulmaalu fatahaadun la ilaahow kafaaysan aragna war adduunyadu waa fitnay haddaanad ka faajignaan wacdee inuu kugu fatihi waar annaga oramadibaaba nugu soo fatahadayimbow annuga fatahaadii wiganka dhaqaaqi wayne war wax walbaa fatahaye siyaasiyiin isfaan maqasho qoraal soo fadwoodo waraaqada fataha iyo fudayd iyo iswaalbaa maalmahan fatahaye fatahaadda eebow feermarsii dadkaa nugul warkalamaanay cimilada wareertiyo colaadiya dagaal baa caalamkii fatahaye cirifkii la eegaba carun baa fatahaye caafimaad allahayow warkalamaanay xaggaa fatahaad xaggana fatahaad dunidan fatahaad badana baafathay badanaa war waxaa kaloo la yidhi eh. fidnaa nagu taagano ileen eh. fadhi nooma yaale eh. dadyahow faataxada mara war meesha faataxada lagu martoo shabaab looga wada kacay waa bariga galgaduud waxaana la yidhi cawo madooba inta lagu guurayoo wax la dilay iyo wax la soo qabtay laga dhigay warba taliyaha dagaalka shabaab bisinka u qabtaa hadda suulnuuga weeye war taliya saabay oo ka mida saraakiisha gorgon wuxuu yidhi ciidamadu shabeellow ciyaaruma imaanine lagu ceshanayaa eh. khawaariijtii ceebtiyo eh. waddankeenna caydiyo eh. ku ahayd xambaarto shacabkay ciqaabeen rabbi uga cadgooyo bulshadu iska celisaa buuraha ku cararto culaysyada la saariyo ciriiriga daraaddiis godad ciirsanayso ciribgooyadooda caadil soo dhaweeyo caad iyo shabeellow cagta inaan ka marino shacabkeenni ciil baxay casiis maadi weeyaan cid kastoo wax garato cudud iyo awoodiyo cod wax lagu difaaciyo caqli eebbasiiyo weyddiiyana maanta ciidda hooyiyo caqiidada islaamkiyo calankaa u baahane furimaha colaaduhu ha camirato kalamaan waar anigu khawaarijta waxaan odhan lahaa guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warkalamaane waxaa la yidhi fataaxadaha dalka ka jira waxaa ka daran wararka beenbeenta ah iyo iskayeyeelka siyaasiyiinta ee iska socda labaatankii sane la soo dhaafay dowladihii kala duwanaya ee dalka soo qabtay madaxda isu soo sharaxaysay khudbadahooda waxaa ku jiray inay dhammaystirayaan dastuurka baarlamaankuna oo u sacbinayay madaxweyne kastoo lasoo doortayna qodobadii ugu weynay loo soo doortay waxaa ka mid ahay dhammaystirka dastuurka meel laga soo qaaday ma jirin haddo loogu dhow yahayna waxaa la yidhi xildhibaanadii baarlamaanka ayay howshu ka socon laadahay oo wakaale xildhibaanka qudhiisu markuuu xilka doonay wuxuu lahaa haddaan dastuurka qabyo tiraynaaye ma wuxuu nagu matelayaa dastuurka sidiisa in loo daawado qabyo qoraal ka bixi maysaan war waa badan tahay dastuurkaa qabya ah dowlad dhiskiaa qabya dagaalkii shabaabkaa qabya ciidan dhiskiaa qabya ah xataa miisaaniyaddiiya meelaha qaar ka qabya ah waar xataa qabyadii baa qabya ah xitaa waa qabyo aryaadhaha samigay cabdulla waxaan aad sheegaysin hortiin la yaabay waxa uu yidhi how dadaashaalay waxay ka dhuumahaya dhabmiya dadaashaalay waxay ka dhuumahaya dhabmiya war nin gabaruu jeclaa weyse wuxuu yidhi dastuurkii la qorayiyo sidaa dowladii xamar jacaylkaygu degi waawar saaxiibkan caraysow siduu furimaha u tegey jacaylkii iska iloobay hadda ka hor waxa uu yidhi manaxow jacaylow nuuxnuuxsi daranow naar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay waa adiga nafciga iyo iga jaray nafaqadee ma wax laygu nudayo xuusinayiyo nacabkiigii baa tahay markii aad nagaataba maxaa duu lumiyiyo nacaskuu dilayo naagtaan jeclaadaba durba laynacsiiyaa eetaan abdiga geli oo soo noqnoqoshada haygamoodin nacasnimo sotila yidhi waaqlo waxaad ka tagta adna haddii aan ku naawilay naqba waa la dhowraa nasiibku haygu kaasimo nool beela nabade eh. ayaa nabarada jacaylka ka nuuxsan waayewtii eh. la yidhi war waxaa la yidhi eh. inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigii nabsi u dulyaale aniguna nasiibkay nasiibka nasiibkay mukunaahi doonaa nawal eri war jacaylka ummadduu soo rogoo nin kalena wuxuu yidhi dooqoodu waa lacag ninkii dumar u liitoowe midkii ay lagdaan ka makacaan noocaame markaasay midlaan gaabahoo ladanka raacaan war aniguna waxaan dhihi lahaa loof bilaa fuluusay gabdhuhu laa idhahayaane midaan laac idhaahdana dhaqsay iga libkeen tahay lug iyo labana layslama helo mani la'aantiise ilaahayo wadaan lacag haya liira igu caaw waar bislow soomaad maqal layla ninkii lacag lahaa weyne layla kalena waxaa la yidhi jacaylku maxaasid baa xujada noloshiiya isagu xigtiya saaxiib miya muxuu inantaan xushiya ka dhiga xilataan idhaa xayndaab adag ugu gudba aryaadhaha aniga naftirkayga jacaylku faraxumow igu hayaaho naagaha midaan qaabu raba weli ma qaangaarin midna qaandhaw qayliya cishihii kale ma qaalroon wali kalalaanay la'aglankii gobol laafiidiis gaaru la iibsanaad la'aglaanlanki leeyli leelka tuugow war kalemaanay colaad iyo fatahaad baa caalamkii qarrimay oo camiimaannu lahayne maxaa caashaqa keenay waraxmadow soomaadan maqal cashaqa ma baran weli mana beeninaaye ruuxan kaloo la yidhi ciradiyo jacaylkii kala caaganaan jiray anaacawa labadaba la cawayse maaye war kalamaanay jacaylka iyo noloshoo dhan higsi kama maarmaan idinkuna gedkan aad iska hoos fadhisaane soomaaliya waxay qabatay shir looga hadlayo hiigsiga qarni jirka oo boqol sana ay ka soo wareeganayso markii ay soomaaliya xornimada qaadatay waxaana la yidhi dowladda soomaaliya waxay qorshaynaysaa in ka la gaadho iyadoo dalku barwaaqo yahay argagixiso ka caagan yahay shidaalkii la soo saaray duniduna u soo shaqo tagtay war madaxweyne xasan sheikh meeshuu bulshada rayidkaa talooyinka hiigsiga uga dhagaystay waa madaxtooyada soomaaliya war dadka waxaan tahay waxay dhaheen kulanka madaxweyne xasan sheekh dadka ka qayb galay shaqaalaha dowladday ahaayeen haddana aaway bulshadii rayadka shaqaalaha dowladdu waa ciidan kaliya yaa ku yidhi adiga warkalmaanay war ma haysaaniine eh? eh. maraykanku wuxuu gacanta ku dhigay eh. burcadbadeed soomaali oo weerartay markab israa'iil laga leeyahay waar masankor buu siday war waxaan idiin weydiiyey burcadbadeeddu miyaysan wax ka fiirsanaynin markab israa'iil leedahay iyo maraykan iyo iiraan dhexdooda maxaana geeliyey war israa'iil iyo maraykanku iyagaa xaafaday doonaan ka kalluumaystoo xeebaheenna laga dhaqaajilaaya war axmedow qasa waxa ka socdaa kalluumaysi maaha aryaadaha kale maanay saraakiishi booliiska saldhigyada degboodhinka ka shaqayn jirta traafika bedelayo ma baabuurtiyaa beledka ku badatay war cabdulow taraafik hadda booliiskay ka mid tahay see wax kaa yihiin war marka hore bax kasii hadday ahaayeen hadda waa biib kasii war laamiya markii hore baabuurta halka koontarooley hata biyaha ka darsamay ilo booliiska lambadii may diide waryaadaha taraafikada waxaad ula yaabaysa mawaadnaan maqal dalkan yaga gawaarida dhex taalmidoobo waa nuuce cagafcagaf tareel iyo bajaaj shacabka qaadqaada yar iyo xig waaweyn ahaa laysku soo daray markaasuu shilkoodii bato loo garnaqayaa mushkuleetii canug saaran yahay ama safee koontu nafta badan ma dhuuqaan haddaan lagu dambaabayn wartiyenba hadda ka hor waa ki yidhi niman yahow bacdiya caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aan fuulnay iyo weliba baaskiillo laambadiiyo iyo qalabka tiifiga buruski iyo busmaarka iyo xargaha sida borotoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu bogsoonaayo u bajiya cadaabaha hadday nabaddu boorowdo laami budul la saariyo wixii beled busaynaaya war kalamaanae colaad iyo siyaasad iyo fatahaadaad ku mashquusheen miyaadna la socon ciyaaraha iyo guulaha ay soomaaliya kasoo ooysid ciyaartii soomaaliya iyo suudaan dhex martay saddex iyo soomaaliya ku badisay war koobkii jirada ay soomaaliya qaaday kanna ma ku darseenna horta guushu waa guul haddii banooniga guul laga keenay waa in gurmadka guul laga keeno oo dagaalka khawaarijta guul laga keeno oo dhammaystirka dastuurka guul laga keeno oo guulba guul lagu daro wey warkalamaane waxaa la yidhi dayaal xamar baraaruwey wallee ruushka xoog badane intii lagu xantaba goordhow way soo xirxinayaane qof kastoo xiriir laleh ayaa dan u xawaara marayne xaafadugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore hadeer xiisad laga qaadiye kii soo xoroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdushukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsamaynaya nabadgelyo